baabu raddi bilcayb waxaa kale oo baabkan uu u guntan yahay qadiyadda ah alraddu bilcayb in ceeb wax lagu celiyo alaab aada iibsatay ceeb aad ku aragtay in loo soo celiyo iyadana axkaamteedii ayuu markaa baabkan u guntay sida markaa baabka aada ka ka fahmayso baabkan labadaa arrimoodba waa lagaga hadli doonaa arrin kale oo saddexaadna waa lagaga hadli khulaasada baabkani ama maaragtay xaasilka waxaa ku sugani waa waxa loo yaqaano khiyaaru naqiisa ah khiyaaru annaqiisa oo khiyaarka oo qofka in door la geliyo ah baa waxay u kala qaybinayaan khiyaaru rafaahiya iyo khiyaaru naqisa rafaahiyadu waa iska raaxaysi ama dheefdoon baabad odhan kartaa dheefdoonku waxaa markaas soo gelaya khiyaarulmajliskii iyo khiyaaru shardigii oo qofku khiyaaru shardiga iyo khiyaarulmajliska dee sida dheeftu ugu jirto ka baaraandega uu ka baaraandegayo ayaa loo siiyey inuu ka baaraandego sidee dheeftu ugu jirta waa dheef doon baynu odhanaynaa rafaahiyadu sideeda waa raaxaysi laakiin dheef doon ba halkan aynu ku fasiri karnaa khiyaaru naqiisana waa dhibdiid oo nusqaan iyo dhimid meeshii timid iyo dhinaan meeshii timid ama dhib markaa qofku maaragtay uu la kulmay oo uu diidan yahay wey haddaba khiyaaru naqiisaha ayaa baabkani uu ku saabsan yahay sidiisabana khiyaaru naqiisahaasi saddex sababood buu leeyay sababka koobaad waa waxaa loo yaqaano altakriir alficliy hodid ama dagid fal ah ficil ah in qofka la siray oo weliba ficil loo muujiyey lagu siray hadal maaha hadal laguma sirina waxaa lagu siray ficil loo muujiyey taqriir ficliya baa markaa la yidhaahda qofkii waad hodayo wixii baad ku xambaartay intood qurxiso dhalaalisay ayaa waxaad uu is meesha nimcaa taalla waad ku riday kolku wixii arkayna wixii oo sidii ahayd ee dusha aada uga rijiyeysay ama aada u dhalaalisay iyaa soo baxday waa taqriir ficliya ama waxaa af carabiga isagana loo yaqaaniyo luqada sharciga tadliis inkastoo tadliiska la odhan karo sibaad moodaa inuu uga yar ballaarayo dee ceeb la qariyey baa la fahmi kara lakin halkan ceeb maad qarine shaygii unbaad dhalaalisay dhalaal aanu lahayn baad ayaad ku muujisay wey taqriir ficliyaa la yidhaha tusaalayaalbu markaa sheekhu ka bixiyeyo musaraadkanaa kamida tusaalayaashiisa oo baabu bayci lmusaraa musaraadkan uu kuu sheegay wa neef la gaaxiyey oo inuu caana badan yahay laguu muujiyey xaqiiqaduna aanay sidaa ahayn waxaa markaa la raacinayaa wax kasta oo siduu ahaa si aan ahayn loogu soo muujiyey sida shaygii isagoo foojeri ahaa lagugu soo ekeysiyey ka originaalka ahaye sidiisii iyo qaabkiisii iyo waxa la yaala wixiisii oo dhan lagugu soo sameeyey adiguna aanad iska weydiinba ma originaalkiibaa kani mise waa coobi ee markaad aragtay isagii waad qaadatay waa imise waa intaasoo waad dhiibtay hadhowbaad waxaad ogaatay wixii inuu koobi yahay baalkii loo soo ekeysiye aanu sidii ahayn way imanaya khiyaaru tadliiskana imanaya ama khiyaaru takriir alficliy kaasi waa kaa qeyb labaad buu leeyahay oo waa ama sabab labaad waa alcayd waa in wixii ceeb leeyahay ceebtiisiina aan laguu sheegin ama ha ogaado oo baayicu ha ogaado markuu kaa iibinayay ama yaanu ogaan khiyaarulcayd baa la yidhaha kaa horna khiyaar takriir alficl ama khiyaar tadliis kana khiyaar lcayb ceebtii khiyaarkeedii weeyaano iyadana tafaasiisheeda halkana lagaga hadli doona arrinka saddexaad waxa weeyaan khiyaaru khulfi shari khiyaaru khulfi shari iyadana halkan sheekh wuu kaga hadli doonaa oo waxa weeye shardigii aad dhigatay inuu baaqdo meeshii laga waayo khiyaaru khulfi shari kaa saddexaad weeyaan khulfu shardigu markaa waa shardiga aad dhigatay oo la waayay waxaad tidhi waxaan waan kaa iibsanayaa laakin waxaa ii shardiga inuu noocaa yahay alaab jabaan iyo jaynaba laga keeno ayaa waxaad tidhi waan kaa iibsanaya lakin waxaa ii shardia inuu kii jabaan maarat kii jabaan yahay oonu jayniskii ahayn haddaanad shardiga aanad dhigan lahayn oo hadhow adigoo jabaan moodaya uu jayniis kugu noqon lahaa waxba maad yeelateen aniga maad weydiisay buu ku odhan lahaa imaad weydii de iska tag adaa saa ku iibsaday kol haddii aanu wuxuu ahayn asli la isla yaqaanay oo coobi inta laga soo sameeyey coobigii loo ekeysay haddaan arrintu ahayn wy soo arki maysi kaasi markaa markaad shardisato ee shardigii dhigato ayaad hadduu sidii noqon waayo xaq u leedaa inaad wixii ka noqoto isagana khiyaaru khulfi shari baa la yidhahdaa saddexdaas halkan lagaga hadlay wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala isagoo taqriirkii ficliga ahaa ku bilaabay ida shtaraa qofku hadduu iibsado naaqatan hal haduu iibsado aw baqaratan ama sac iibsado aw shaatan ama lax ama ri iibsado lax riba way noqon kartaa musaraatan la gaaxiyey wa tabayana ay caddaato atasriyatu gaaxintii ay markaa kadib uu ogaado ay dib ka caddaato fa huwa ninkaa isagae neefkaa iibsaday bilkhiyaari door baa la gelinayaa bayna an yumsika wixii inuu haysto iyo wa bayna an yarudda inuu iska celiyo wa yarudda macahaa saacan min tamrin deetana markaa laba galaan oo timirana uu raaciyo oo min tamri badeli labani min tamrin oo timir ah badela labani waayahay saacaasi oo noqonaya caanihii uu ka lisay bedelkeedi in ishtaraa haddii uu iibsado ataanan dameer musaraatan la gaaxiyey raddahaa wuu celin markuu ogaado in la gaaxiyey walaa yaruddu laakiin celin maayo bedela labani caanihii laga jaqa ee qaylka yari maalan uu ka jaqay dee bedelkeeda waxba celin maayo wa in ishtaraa hadduu iibsado jaariyatan gaban addoon ah musaraatan oo iyana la gaaxiyey faqad qiila waxaa la yidhi laa yaruddu waxba iyada celin maayo u iska haysanaya xaq uma yeelanayo inuu celiyo wa qiila waxaa la yidhi mayane yaruddu wuu celini ilaa annahu hase ahaatee laa yaruddu badela labani meeshan caanihii wax u dhigmo oo la celinayaa ma jiro wa in ishtaraa hadduu iibsado jaariyatan gabadh addoona oo jucida shacruhaa timaheeda la xoojiyey aw suwida ama la madoobeeyey uma baana ay haddana caddaato annahaa sabtatun inay tahay markaa gabadh markaa timaheedu ay daadsan yihiina aanay markaa tima is maaragtay laalaabmaya oo markaa waxa adayg la aan aan ahayn ay caddaatay aw baydaau shacari ama inay markaa ciraba leedahay oo timaheedu cad yihiin ay caddaato habata lahu lkhiyaaru ninkaa isaga ikhtiyaarkii iyo doorkii ayaa usugnaanaya oo la gelinay intaas wuxuu kaga hadlay atakriir lficli musaraad baan ugu magac dhigayo de tasriyada ayaa xadiisku ku soo arooray tasriyadu waa gaaxintii in neefka la gaaxiyo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tusaru libila wاlganam laa tusaru waa sida laa tuzaku oo kale min saraa yusari laa tusaruu hagaaxinina alibila geela iyo walghanama adhiga faman ibtaacahaa bacda dalik intii la gaaxiyey kadib qofka iibsadaa fa huwa bikhayri nadarayn labada arin kuu isagu jeclaado ayuu yeeli labada arrin maxay yihiin bacda an yaxlibaha markuu liso kadib in radiaha hadduu jeclaado amsakaha wuu iska haysan wainsakhita hadduu nacana raddaha wuu iska celin wa saacan min tamrin saac timira ama laba galaanoo timirana wuu raacini alfaad fara badan baa xadiidku kusoo arooray ka aynu akrinay waa lafdi bukhaari uu fainahu bikayri nadarayni bacda an yaxlibaha in shaaa amsaka wain shaaa raddaha wa saacan min tamr lafdi kale wuxuu ku soo arooray man ishtaraa muxafalata faraddaha falyarudda macaha saacan min tamr xadiid kale ama lafdi kale bacda halaath buu sheegaya saddex maalmood dabadeed wuu soo celin karaa neefkii isagoo la gaaxiyey uu iibsaday isagoon dabcan ogeyn wey marka xadiidkan culamadu waxay ka qaateen waxa loo yaqaano khiyaar altaqriir alficli ama khiyaar altadliis qarinta qofka loo qariyey ama moodsiiska dhacay ayaa markaa khiyaarkan keenay oo qofka neefki inta soo gaaxiyo isagoo markaa neefka candho weyn oo de qofku isleeyahay waa neef caana badan ayuu iibsanaya kolku laba maalmood ama liso ayuu wixii de isdhimayaa uu ogaanayaa waxaan sidii looga dhigayay ahayn marka laba saddex maalmood baa lagu ogaadaa sidaas daraaddeed baa xadiidku uu saddex u yiriye markii la ogaadaba saynu arki doona in hore laga celiyo iyaa shardiya haddaba markuu qofkii ogaado tasriyadii in wixii markaa la gaaxiyey uu ogaado waxa ku xaq uleeyahay markiiba inuu iska celiyo iyo inuu haysto xadiidka fahuwa bilkhiyaari halaaata ayaam riwaayada saxiixu muslimka fahuwa bilkhiyaari halaaata ayaam saddex maalmood buu ikhtiyaar leeyahay waxaa culimadu yidhaahdeen waa xamlun cala algaalibi min ana tasriyata laa tadharu ila bihalaaati ayaam ila wixii ou ogaaday maalintii koobaadba ogaaday in la gaaxiyey hadduu haddana iska sii haysto maalin labaadii iska haysto uu maalin saddexaadii iska haysto uu maalin saddexaadda aakhirkeedii radiyo dee qofkii markaa dhib buu gaadhsay haduu doonaya inuu iska celiyo in hore isaga celiyay laakiin wixii ogaaday arrintiisi haddana iska sii haystay de xaq u yeelan maayo xaq u yeelan maayo in uu celiyo lakiin markuu ogaado in meesha siridi ku jirto la siray markaasaa markaa khiyaarka yeelanaya ama saddex maalmood ha ahaato ama ha ka badnaato oo toban cisho hadduu doonaha ku ogaado in meeshan sirid iyo khiyaama ay jirtay markaa uu ogaado ayuunbuu khiyaarkii yeelanaya xadiidku markaa wuxuu ka hadlay neeftee caanihiisa la dhamayo oo ma'kuulu laxmiya oo hilibkiisii xalaaliya ari iyo geel baa xadiidku uu tilmaamay lo-diina dee waa lamiduna wax looga duwaa meeshan ma yaalo wixii ma'kuululaxmiye hilibkiisa la cunayo xukunkiisu waa nooca kol haddii caanihii laga lisayna saacan timirta abuu qofku raacinayaa saacana kolle in badan baynu soo aragnay waa un laba galaan ama haddii maaragtay kiilooyadan la eego laba kiilo iyo afartan garaam ayuu noqonaya marka intaasoo timira ayuu qofkii celinaya waxa uu celinayaa waxaa la yihi waa caanaha bedelkoodii caanihii markuu neefkan iibsanayo candada ugu jiray yaa lahaa caanaha hadda ninkii ka iibiyey baa lahaa isna waa kan maalay caanihii uu maalmaha dambe maalayay waxba laga weydiin maayo waayo caanahaa dambe dee wax isagu intii neefka uu haystay soo galay bay ahaayeen laakiin caanahan markuu neefka iibsanayay jiray ee candhada neefka ugu jiray weeyaan kuwa wax laga weydiinaye leeyahay saac timira ka celi saacaa timirtii isma bedbedelo oo iskuma bedbedelo inuu neefku geel yahay iyo inuu ari yahay laxdiina saacaasun baa laga celin hashiina saacaasun baa laga celin maxaa yeelay dee nabigii ilaahay baa aleyhi isalaatu wasalaam simay isagoo yihi laa tusaru libila walghanam oo geel iyo arigiiba sheegay ayuu haddana yidhi qofkii iibsadaa markuu ogaado hadduu doono wuu iska celin wasaacan min tamri sactibirna uu raacay lama kala qaadin arigii iyo geeli de waxaanaynu ognahay intay malaha saddexda maalmoodba laxdu maaragtay inta laga lisayo hal mar baa dee ayaa hashii laga lisaya ama wax ka badan baa de halkii mar laga lisaya haddana xadiidkii muu kala qaadin marka mar haddaan ukala qaadin baabkan oo dhan baa isku mid laga dhigaya intii wax walba ee dadku lagu rafaadin lahaa qiimo go-an un baaba loo samey marka saacaa timirta un baa la celinaya haddaana meeshii timiri ka jirin ka waran haddaanay timiri jirin baa la yihi wuxuu celinayaa wuxuu celinayaa qiimihii qiimihii timirta iyaa la celinaya marka qiimaha timirta culamada madhabku waxay yidhaahdeen qiimaha timirtu madiine ka joogto saaca timirti intuu madiine ka joogo iyaa la celinaya qaarkoodna waxay yidhaahdeen qiyaaska madhabku waa in la yidhaha halka ugu soo dhawaa timir laga helayo qiimaha ay ka joogto un la bixiye madiina in qiimaheeda la raaco waajibi maysana culamada qaar baa yii waay wuxuu yihi markaa taas waa kaasoo waa neefkii markaa ma'kuulu laxmiga ah ee hilibkiisa la cunay xayawaankan ama noolahan uu qofku iibsaday ee la gaaxiyey wuxuu noqon karaa waxa aan hilibkiisa la cunayn waxa aan hilibkiisa la cunayna laba u kala baxaya wax aan hilibkiisa la cunin caanihiisana la cabin iyo wax hilibkiisa aan la cunin se caanihiisa la cabin waxa aan eh, hilibkiisa la cunin se caanihiisa la caba waa bani aadamki insaankii weeyaan hilibkiisu waa xaaraan oo lama ogolo laakiin caanihii labanu laadamiya dee waa la cabayaa soo maha wixii kale laakiin hilibkiisa aan la cunin caanihiisuna waa nijaas oo lama cabadi dameerihii iyo baqashii iyo dacaanaba yeelata manaa baqashi yeelaba mayse wixii kale aan markaa hilibkiisa la cunin caanihiisana lama cabo oo nijaas bay noqonaya haddaba kuwa aan hilibkooda la cunin kuwa aan hilibkooda la cunin haddii la gaaxiyey oo iyadoo la gaaxiyey lagaa iibiyo iyaga xaq ma u leedahay markaad ogaato inaad iska celiso mise dee marka horeba caanahan iska nijaas bay ahayno macna may samaynayne neefkii celin mayse waa kaa dameerta inoogu tusaaleeyey waxaa la yidhi waa la celinaya qofku xaq buu le inu iska celiyo iyadoo xadiidka cumuumkiisi man ishtaraa muxafalata lafdigale siduu aha neef la gaaxiyey mabu kala qaadin kaas man ishtaraa muxafalatan faradaa falyarudda macaha saa min tamrin marka waxaana la yihi dee dameerta caanaheedu waxtar bay leeyihin waxtarkay leeyihin waa maxay maaha waxaana soomaalida sheegtay kixdaa lagu daweeyey waxaa maaha waxtarkeedu de waa qaylkiibaa ku naaxaya oo maaragta ilmaheediibay dee si fiican ugu korinaysa marka waxaa laga yaaba inuu caanahan danaynayo markuu arkay uu is yidhi tani ilmaheeda si fiican bay u korinaysa oo markaa isagoo ujeedadaale uu iibsaday hadhowna ay sidii noqon weydo marka iyada radigii wuu yeelanayaa xaq buu uleeyahay waayahay saacii timirta ahaan ma la raacinaya halkan may baa la waxba la raacin maayo qawlan waaxidan maxaa yeelay waxa aan loo raacinaynin caanahani waaba nijaas nijaasna waxba lagama bixiyo nijaastu si kastay xurmo uleedahay xataa waxba lagama bixiyo hadii la bamiga ay qof uu leeyahay oo de waxa weya hadduu doono uu ka shaqeeyay oo wax badan baray oo ariga ilaaliyo oo beerta ilaaliyo oo guriga ilaaliyo oo wax badan oo waxtar badan leh haddaad ka toogatood ka disho waad edab daran tahay unbaa lagu ohanaya waxaaso kale ha unoqonin mar dambe waa lagu yar waxoogaa taxsiilay laakin waxba de lacag lagaa qaadi maayo lagu ohan maya qarash baa gale lacagtiisii soo bixi waa nijaas nijaasna waxba lagama bixiyo marka caanihii dameertu waa nijaas nijaasna waxba laga bixin maayo marka iyadu saacii timirta ahaa laga bixin waa xadiidkiina xadidku sukii yii falyurdu maca saacan min tamrin dee haya xadiidku wax lagu xambaaraya shareecadii baa la waafajinayaa waa wixii caanihiisa wax laga bixin jiray laakiin kii aan caanihiisa waxba laga bixin jirin meeshan waxba laga bixin maayo ukaalay haddaba makuulkii hayru makuulkii caanihiisu xalaasha ahaayeen waa bani aadamki adoon baad soo iibsatay la gaaxiyey khilaaf baa wuxuu kaga jiraa xaq ma u leedahay inaad celiso mise xaquma lihin oo khilaafkan waxaa keenay waxaa la yidhi labanu laadamiyati gayru maqsuudin haaliban dee dameerta waxaa laga yaabaa caanaheedan marka hore horeba inaad danaynaysa laakiin addoonta marka la iibsanayo inay caana yartahy inay caana badan tahay inta badan lama daneeyo wax la yska waraystana ma aha marka iyadu xadiidka ma soo gelayso waa qaacidadii usuuliga ahayd naadirku miyo cumuumka soo gala hal ilcaamu yashmalu naadir waa masale usulka lagu diraaseeyo lagu baxsiyo naska caamki marku soo aror waxyaalaha naadirka ah miyaa la soo geliyaaye maaratay waxa weeyaan ah baciid maaragtay qaliil lkhutuuri bilbaal marka caamkan laga hadlayo waa inuu maskaxda kusoo dha marka laga hadlayo wa la gaaxiyey in qof bani aadani ama addoone ay kusoo dhacdo maskaxdaadu waa waa baciid markaa haddaba ka naadirkee qaliilulkhutuuri bilbaalka ah miyuu cumuumkii soo gelayaa mise soo geli maayo halkaasaa khilaafkani uu markaa salka ku haynayaa sida muctamadkaa lafdiga xadiidku baa la raacayaa waa la celinaya kol haddii laguu soo gaaxiyey dee waxa weeyaan ninkaasi kollay tadliisiyo qarin buu ku talagalay waa markaa la celinayaa wuxuu isaguba usoo gaaxiyey ayaa dee tilmaamaya in meeshani ay jirto danayni inay jirto waayo hadaba wax ma la raacinaya iyadoo caanaheedii dee ilmaaba ka jaqay maalan waa kan ka jaqo hadda caanihii lagu iibiyey kuma jiraane wax ma laga celinayaa muctamadku waa sidan sheekhu qoray oo maya ilaa anahu laa yaruddu bedela labani waa ka kuli caanaha bedelkeedii bedelkoodio saaci timirta celin maayo maxaa loo celin waayo waxaa la yihi liana laban aadamiyati laa yuctaadu canhu gaaliban caanaha bani aadamka in la iibiyo caadadu ma kumay dureerin oo wax maaragtay la yaqaano ma aha markaa waxba iyada markaa la raacin maayo bedelkii la raacin maayo lakin waa caano daahirada iyadu markaa saa daradeed khilaaf baaba ku jiro sheku yaanu sheegin wejhi kale wuxuu leeya caano daahira meesha ku baxee waa in la bixiyo saacii timirta ahaa weji odhanaya oo halkaa xadiidka ka raacayaana waa jira kaasi waa tusaalihii koowaad ee takriirkaa ficliga ah baabkana loogu magac daray maadaama iyada naski uu ku soo arooray tusaalaha labaadee sheekhu uu bixiyey inantii addoonta ahayd oo timaheedii laga shaqeeyey eh, had iyo jeer waxay jeclaan jireen timahan hindidu markaad aragto way dhacaan oo isma qabtaan wa ma tima qabsooma ma aha iyo malaha chiniska ka shisheeyey kuwaas timahan carabtu waana jilicsan yihiin haddana tima qabsoomayo laalaabmayo oo aan markaa waxa weeyaan ul keliyo fitsan uun ahayn ee laablaabmaya tajciid keli tajaaciiddu waa tan laalaabadka jidhka la yidhaahdo tajaaciid marka shacar mujacadi waa timo la laabmaya oo aan ul keliyoo dheer aan ahayn marka timaha mujacadka abay jeclaan jirin oo waa timo way ka yar xoog badan yihiin timahan kale haddaba timaheedii hadii sidaa inta dee dawo iyo wax la marya la yar adkeeyo iyadoo inay timaheedu sidaa ahayn de waa waa waa dadki waa lagu siraya khiyaamaha meeshii soo gelaysa ama iyadiiyo waxoogaa cero alahayd haddii inta lasoo madoobeeyo ciradii de markaa waxa weeye soo qariyo ama wejigii oo yar maaragtay de iyadoo da maaragtay ay ka muuqatay haddii lasoo kaawedeeyo oo markaa iyadiio markaa de inan shabada la moodo lasoo bandhigo oo markaa waxa weeyaan iibkii qaabkaa loo keeno suuqii taas iyadana dee taqriirkii ficliga ahaa ahaabaa jira mootsiis aan ama mootsiin aan xaqiiqo ahayn qofkuna isla imika aanu hubin karin dee waqti ka qaadanaysa weeyi mar hadday sidaa tahay waxa weeyaan wuxuu xaq leeyahay inuu markaa iska soo celiyo waay waxaan idu halkaa soo gelaynin haddii qofku isagu gaabis xaggiisa ka yimid ay arrintu ku dhacdo addoon baa lagaa iibinaya markaasaa qalimo iyo waxyaalaha halkan loo soo suray khadna waa la mermeriyey farihiisa deetana maxaad is markaad aragto maxad sosaa ninkani de waa nin kaatibaho waxaa is leedahay de xariifa wax badan qora oo kan waabad ka faa'iidaysanoo waraaqaha iyo hawluhu kuu qori o arrimahaad maaragta ayaad markaa istiri hadhow buu umiba soo baxay mid aan alif iyo baba kala gelinayn xaq ma u inaad celiso may baa lay maxaa yeelay adiga xaggaagaa gaabis ka yimid qalin un baa lagu tusee bal hadda khadkaaga aan arkay bal hadda magacaaga qor un maad tilaahdid baa ila w wax wakti ka qaadanayaba maaha imikaabaad hubin kartaaba laakiin adiga dee qafladi kugu dhacday qafladaadaasi ayaa markaa waxa weeyaan meesha ka saartay inaad markaa khiyaarki yeelato tiraahdo waa lay khaldaye aan markaa ninka iska celiyo halkaa waxaynu kaga baxaynaa qeybtii koowaad ee loo yaqaanay ataqriir اlficliy wuxuu yihi waman calima qofkii ogaada bisilcati alaabtii uu iibsaday cayban ceeb ku ogaada lam yajuz lahu uma banaana an yabiicahaa inuu markaa iibiyo xataa yubayina caybahaa halkan waxaa laga gelayaa khiyaar lcayb khiyaarulcaybka wixii la odhanayay ayaa halkan laga gelaya marka halkan tii hore way ka duwan tahay ta hore neefka haddaanu kuuba soo gaaxin lahayna isagoo sidiisii unu kaa iibin lahaa adna aad isleedahay leedahay wuu caana badan yahay oo hadhow ay gabno soo bixi lahayd aan sooba roganaynin xaqumaad yeelateen maxaa yeeley waxaa lagu leeyay xooluhu neef caana yar iyo neef caana badanba way leeyihiin de miyaa lagu khalday adigaa marka hore aan waxba iska hubsanina laakiin wax khaladoo laga lagu geystay may jirin taasi waa xagga laakiin ceebtu way ka duwan tahay waa wax sida xagga dambe inoogu iman doonta saddex qodob laga helay waynu iska sii sheegi si aynaan hadhadhowna cibaadadiisa ku absaami mayne isagu wuxuu ina odhan doonaa musanifku waa waxa ay dadku curfi ahaan ceeb u yaqaanaan waa arrin saxa laakiin in lasii yar dilaaciyay u baahan tahay markaa saddex arimood yaa maaragtay lagu eegaabaa layi waa in shayga daatadiisii dhiman tahay oo wax ka maqan yihiin daatadiisi lagu yaqaanay inay wax ka dhiman yihiin taasi waa mid amase daatadii cayntii waxba kama dhinne e waxa ku sugan wax ceeb loo yaqaan oo yanqus alqiima wax qiimihii dhimaya wax qiimaha dhimaya ayaa ku sugan ceeb qiimaha dhimaysa ama ceeb shayga daatadiisii wax ka dhimaysa oo qofka uu ku seegayo ujeedo ama dan ama shay la dane wax la daneeya ay ku seegayaan soo arki dad markaa afcarabi aynu ka cabirno ma yanqusu alcayna aw ilqiimata naqsan yafutu bihi garadun saxiix naqsan yafuutu bihi garadun saxiix wa kana algaalibu fi jinsi lmabiici cadamahu oo wixii intaa laga helay ama shaygii baa wax ka dhiman yihiin sida neefkii eh, in la dhufaano oo kale ama de lagama siibaba haddii neefkii ladh laga saaro xiniyaha laga saaro xiniye siibo waxa neefkaasi eh, laga yaabaa qiimihiisu inuu kor u kaco soo uu qaaliyoobaa laga yaaba laakiin maxaa dhiman jirhkiisii baa dhiman de soo maha jirhkiisii ma dhamaystir marka eeg waa laba arrimood oo kala duwan in daatadii dhiman tahay iyo in qiimihii ceeb dhimaysa ay ku sugan tahay markaa kaa dhimanaya daatadiisi ay dhiman tahay qiimaba kor ha u kace waxaa jirkiisi iyo qiimi maarata cayntiisi iyo daatadiisii ka maqani hadduu yahay wax ujeeddo iyo dani kugu seegeyso dee neefkii dhufaanka ahaa ama korankii de inaad waxa laga yaaba awrkan uga iibsanaysa inaad geela ku darsato inaad marka ujeedooyin kale ka lahayd baa laga yaaba de ujeeddadaa meeshii ka baxaysa soo ma wax la daneeyo oo ujeeddo ah baa meeshii ka baxaya markaa waxaa la ictibaarinayaa ceeb baa laga soo qaadaya wixii markaad ogaato aad ku celin karto daatadaa dhiman ee uu ka maqan yahay wax maqsuud aad maarata wa bani aadamku uu daneeyo meesha ka saaray ceebtii qiimaha dhimaysa ee qiimahaba hoos udhigaysa iyaduna waa saas oo kale taana ma haysi laakiin labadaba waxa u shardiga wa kana algaalibu fi fi jinsi cadama waa in waxan aada iibsanayso lagu yaqaano ceebtaas inaani jirin oo sida haalibkaa ceebtaasoo aan jirin waxaan la iibsado haddii wadanka dhanba waxaa lagu iibsadaa ay wada wax wada dhufaanan yihiin oon dan kale la maarata la iibinba oy caadaduba sidaa tahay dee hadhow toole intaad soo ceso tirada wax dhufaama baad laga iibisay lagaahi yeeli maayo waa sidaa adeer wa saasa loo yaqa ka timid baa lagu marka mar haddii caadadu ay sidan tahay oo haalibku aanu ahayn cadamka aanu ahayn xaquma yeelanaysa inaad celiso ceebta lagaaga sheekeynaya waa taa hadaba ceebaha noocaasi aynu ogaanay ceebtaa aynu ogaanay ee noocaas haddaad wax kamida ku og tahay mabiicaagi wixii aad iibinaysa ama neef ha ahaa ama guri ha ahaa ama gaari ha ahaado ama alaab kale ha ahaado adigoo ceeb muwaasafaadka ama tilmaamaha aynu sheegnay leh ku og inaad iibiso adigoon sheegin wax xaaraan oo kuma banaana maxaa yeelay dee nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi man gashana falaysa mina qofka nasiraa tasriyadii kuwa waa saas oo kale ila iyaga laftoodu waa sirid baa ku jira qofka nasira ama wax noo qariyaa naga mid maaha bui nabigu alayhi الsalaatu wasalaam ceebtii ad uqarisa falaysa minana waxay culamadu ka qaataan waaba waxyaalaha ugu ad adag yani in muslimkii lagaa saarayo oo kale ayaa meesha laga fahmaya xadiidkii kale xakiim ibn xisaam albayicaani bilkhiyaari ma lam yatafaraqaa fain sadaqaa wabayanaa burika lahuma fi baycihima wain katamaa wakadabaa muxiqat barakatu baycihima ayuu isaguna ahaa hadday run sheegaan isuna caddeeyaan waa loo barakeeya hadday qariyaan oo been sheegaan waa la barakatira isaguna ila barakatirkaasi waa cuquube dee cuquubadu xaaraan lagu dhacay ayuunbay ka timaada marka sadaqaadu run sheegaan xaggee laga soco wixii lagu weydiiyo wixii lagaa weydiiyo waa inaad run ka sheegto waa kugu waajib wixii aan lagaa weydiinna haddaad ceeb ku og tahay wabayanaada u taalla markaa fain sadaqaa fain sadaqaa ay sadaqa kullu minhumaa fii maa su-ila canhu wixii la weydiiyey uu run ka sheego wa maaragtay e, wabayanaana ay fii maa yaclamaani min caybin wey wixii ay ceeb og yihiin iyadoon la weydiinba waa inay sheegaan iyadoon la weydiinba wixii ay ceeb og yihiin iyadana waa inay sheegaan marka saasuu kuleeyahay waman calima bisilcati cayban qofkii alaabtii uu iibiyey ceeb ku ogaada lam yajuus lahu ma banaana an yabiicahaa inuu iibiyo xataa yubayina caybahaa ilaa iyo ceebtii u sheego waay fain baacaa hadday haddaba iibiyaan hadday iibiyaan ama fain baacadhe hadduu iibiyo kii markaa ceebta ogaa walam yubayin isagoon ceebtii sheegin sida inta badan baabuurleydu waxaaba sheegaan iyo dadkeena dibadda ceebahaba lasu wada qariyaa waa la dambaabay laakiin fal baycu saxiixu iibkaasi waa ansax oo lahaanshihii wuu wareegaya oo iibkii lama odhanayo waa iib faasid oo aan ansixinoo lahaanshihii muu wareegin lama odhanaye iib ahaan wuu ansaxay laakiin dee khiyaar baa ka banaan oo qofkii markuu ogaado ceebtii loo qariyey ama ceebtii shayga uu kusoo ogaado ka soo socda uu noo sheegi doono ayuu xaq u yeelanaya wuxuu ku yidhi waidaa calima almushtari haddaba markii uu ogaado qofkii iibsaday bilmabiici alaabtii uu iibsaday cayban ceeb ku ogaado ceebtaasoo kaana mawjuudan jiray cinda alcaqdi markii qofku uu iibsanayay alaabta aw ama markaa muu jirinbe xadaa dib buu ka yimid qabla alqabdi intii aan laakiin lagu soo wareejin ayay ceebtani timid fa huwa qofkani haddaba bilkhiyaari door buu gelayaa bayna an yumsikahu inuu wixii iska haysto iyo wa bayna an yaruddahu inuu iska celiyo ceebtii marka ay noqoto nooci aynu ka soo hadalnay ee muwaasafaadka tilmaamihii aynu sheegnay ay ku sifowdo waa qodobka koobaad qodobka labaad ay ahayd ceebtani laba midkood mid markaad iibsanaysayba jirtay oo da iminkana sidii u jirta weeyaan iyo mid markaad iibsanaysay aan jirin laakiin intii aan weli lagugu soo wareejin kusoo dariday iminkana sidii u jirta labadaa midkood haddii ay tahay khiyaar baad leedahay markaad ogaato ceebtii khiyaar baad leedahay khiyar baad leed waa maxay wixii waad ka noqon kartaa waanaad iska haysan kartaa waanad iska haysan kartaa iyadana kullay aharka soo socda ee dee aynu tilmaami doone cusmaan ibn cafan radia allahu taala canhuna waa laga qaadanaya ibn cumarba sidoo kale dee waxaa looga qiyaas qaadanayaa meelaha kale shareecadu ay khiyaarka sugtay sida musaraadkii oo kale neefkii la gaaxiyadoo gaaxintii aanay sideeda ceebba u ahayn haddii isagiiba markaa khiyaar lagu maaratay qofkii uu ku mutaystay dee tan oo ceeb ah ayaa kasii awleysan in markaa iyadana khiyaarkii qofku uu ku yeesho markaa xaq ugu yeesho taasina waa taas maxaa un meesha ku baxay ceebtu markaad shayga la soo wareegtay kadib hadduu ceeboobay oo maaratay nusqaantani ay dib ka timid markaad la soo wareegtay kadib de waxaas waa wax adiga hantidaadii ku dhacee cidna taa u raaci maysi kolkii lagugu soo wareejiyey qofkaasi dee wixii dambe soo gaada de adaa isu qaba isagu shaqo kuma laha waaya haddaba alraddu bilcayb kan lagu siinayo khiyaaru raddi bilcayb inaad ceeb shaygii ku celiso khiyaarka ihi shuruud buu leey shuruuddii ayuu wax kamida a ah halkan ka gelayaa isagoo masaa-ilna soo dhex gelin doono shardiga koobaad waxa weeyi waa inaad u degdegto ku degdegto sidaa markaad u ogaato waa inaad ku dhaqsato waa ka ku yidhi fain akhara radda hadduu dib dhigo celintii haddii uu celintii dib dhigo min gayri cudrin isagoon cudurdaar lahayn saqata waxa meesha ka baxaya xaquhu min araddi wixii uu xaq ulahaaye radiga ahaa meeshaa waa ka baxaya kolkaad ceebtii ogaatay haddaad maalin iyo labaan iska si ad iska celin doontaa lakin ad iska dhigato meesha ama aad ma iska celisaa maad iska haysataa maad iska celisaa maad iska haysataa marba naftu ay si ku leedahay oo dib dhac uu dhaco khalaas wey waxaas xoolahaagii buu maxaa yeelay dee raalli ahaansho ayuunbaa meeshan shardi ahaa ceebta raalli kumaad noqon markii hore sidaa daraaddeed baa khiyaarka laguu siiyey laakiin markaad sii la sii raagtay waxaa lago daliilu ridaayo ilan qofkii kalaad dhibaataynaysa xoolihii oonad celina haysa ayaad haddana waxa weeyaan iska sii haysata marka isagii dee wakti baa ku socda marka waxay ahayd haddaad adigu dhib iska qaadayso inaanad isagii dhib u geysanin oonaad alaabti ka haysanin laakiin markaad ka haysatay waxay noqonaysaa dee laa darara walaa diraara weeyaano hadda adigu dhibka iska riixaysid isagiina dhibaataysid meesha lama ogolayn marka haysashadaasi rido ayay keenaysaa baa la yihi waaya waxa uun wixii dalagama maarmaana waa lagu saamiy haddaad habeennimo ogaato ceebtii wakti la seexseexday oo aadan hadda celin karin telefoonna diri karin mushkilad male ilaa subaxa waa lagu sugaya laakiin subax waa inaad arrintii ku dhaqsato haddaad salaad ku jirto salaadaad dhamaysanaysaa ba yidhahde halka hadday fuqaad ufiirso haddaad salaad ku jirto iska dhamayso salaadda baa lagu odhanaya salaadda ka baxo la carar lagu odhan maayo haddaad raashin cunayso oo maarata aad qadaynaysa qadaa dhamaysa lagu odhanaya lakin a iska saxay markaad qada dhamaysee ka hawl hawlgal alaabtiidaad markaa iska celiso fain akhara radda celintii hadduu dib dhigo min gayri cudrin saqata xaquhu min araddi meesha waa ka baxayaa waa shardigii koobaad kaasi wain lam yaclam haddii aanu ogaan halkan xukun kalu galay shuruuddii way maaratay wuu ka gudbay laakiin dib ugu soo noqon doonaa arrin kalu inoo sheegayaayo wuxuu yihi wain lam yaclam haddii aanu qofku ogeyn aanu ogaan bilcaybi ceebta dhacday ceebta alaabtan markaa ay leedahay xataa xasalat lahu ilaa iyo ay uga xasishay oo uu ka helay minha alaabtii uu iibsaday fawaa'ida ida faa-iidooyin ilaa uu ka helay oo xadathad faa-iidooyinkaasoo ku timid fii milkihi isaga milkigiisa iyo intii ugu xan lahaa amsakaha faa-iidooyinkaa wuu iska haysan markuu ceebtii ogaado waradal asla asalka uunbuu celin gaari wuu iibsaday aanu wax ceeba ku ogey wuxuu ku shaqaysanayey toddobaad lacag fiican buu soo saaray gaadhigi ama sanad baabaadu doona ku shaqaysanayay lacag fiican buu usoo saaray sanadkii kadib buu wuxuu ogaaday gaadhigan inuu ceeb leeyahay oo aan waxa weyaan ceebtaasina ceeb hore ay tahay oo aan loo sheegin arrintiina waa soo caddeeyo wuu sugay waay dee sanad dhan buu gaarigan ku shaqaysanaye lacag badan bu ka inu gaarigu isa soo celiyay baa laga qiimihiisiiba soo celiyeyba ma la odhanaya dad gaarigii iska celinayso dee lacagtii uu soo saarayna iska soo celi may baa lagu leeyay maxaa yeelay waxaan uu gaarigu soo saaray markuu gaarigu soo saarayay yaa lahaa dee mushtariga iibsadahaa lahaa gaariga wax milkigiisii soo dariyey weeyaan oo ku yimid intanuu isagu lahaa wax soo galay weeyaan ee wax hore u jiray ma ahay kol haddii wax xaadisahoo dib ka yimid uu yahay faa'iidadani ay tahay isagaa yeelanaya kan unbu iska celinaya oo xadiidkii alkharaaju bidamaan waaba masaladay ku timid alkharaaju bidamaani faa'iidadu mas-uuliyadda bedelkeedii weeyaan oo gaarigan sanadkan aad haysatay sanadkan yaa ka mas-uulaha dee adigaa ka mas-uulaha wixii soo gaadha khasaare adiga kusoo gaadhayay buu ah sida wixii sanadkaa dhexdiisa gaariga soo gaadhaaba uu khasaare kusoo gaadhay u ahaa ayaa faa'iidada uu soo saarana faa'iida aada heshay u tahay xadiidka alkharaaju bidamaan na waaba halkuu ku soo baxay weeyaan ee markaa riwaayadiisuba ay markaa ku saabsanay wuxuu yihi xadiisku wuxuu tilmaamayaa sida imaam axmed iyo sunankaba ku jirta xadiis aduu kollay sanad ahaan laga hadlo laakiin dee caleyhi camal culamaa culamada camalkoodu uu ku sugan yahay nin baa addoon iibsaday deetana aqaama cindahu ma shaa allahu an yuqiim intii ilaahay uu ogolaaday buu iska haystay muddo kadib buu wuxuu arkay inuu addoonkani ceeb leeya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay isula tegeen deetana nebigu wuxuu yihi waa celis celis baa lagu xukumay deetana wuxu uhi yaa rasuula allah istaqalla ghulaam mudduu ku shaqaysanaya rasuulka ilaahay muddo ayuu ku shaqaysanaya addoonkayga deetana wuxuu ku yihi ugu jawaabay alkharaaju bidamaan faa-iidada uu ka helay wuxuu ku qaadanayaa mas-uuliyaddii ka saarnay oo hadduu addoonku dhiman lahaa addoonkiisoo dhintay un bay noqon lahay adna lacagtaada waad iska haysan lahayd ceebta inta yara udhigatuun baa lagugu soo noqon lahaa saynu dib ka arki doono markaa khasaaruhuba siduu udhici lahaa ayuu faaiidana uhelaya weya waaya wuxuu yihi wain lam yaclam bilcayni xataa xasalat lahu minha fawaaid xadaat fi milki waa qeyd xadaat fi milki qofkani intii uu waxaani isagu gacantiisa ku jira isagu uu lahaa faaiidooyinkii soo galay weeyaan laakiin faa-iida hadday ahayd markuu iibsanayayba la socotay hal riman buu iibsaday way rimanayd ma markuu iibsanayay way u dhashay markay dhashay kadib uu ceeb ku ogaaday inuu iska celiyay noqotay mahashii un buu celinayaa mise ilmahan ay dhashayna u raacinaya ha ilmahani ma dib buu ka yimid mise markii la iibinayaba wuu jiray qeyb kamid u ahaa iyada lafteeda qeyb kamid u ahaayoo dee qiimaheeda saameyn ku leh maadaama uu sidaa ah waa la raacinaya waa lala celinaya laakiin haddii ay dhowr da-oodoo dambe kuu dhashay adigoon ceebtii ogaan dhowr da-oodoo dambay kuu dhashay kadib baad ceebtii ogaatay maxaad celin hashii iyo hooyadii iyo iyo neefkii hore ilmihii hore ee markaa de ay maaratay ku rimanayd markii aad iibsanaysay ayuun baad israacinaysa di'ihii dambe laakiin ma raacinaysidoo dee milkigaagii ayay kuwan dambe ku calool galeen saas wuxuu yihi wain qaala lbaa'icu ana ucطiika alarsha can اlcaybi lam yalzamhu qabuluhu wain طaalaba اlmushtari biاlarshi lam yalzam اlbaa'ica wain taraadaya calى akdi اlarshi faqad qiila yajuuz waqiila laa yajuuz intana wuxuu kaga hadlayaa ninku markuu ceebtii ku arkay ee uu alaabtii inuu iska celiyo doonay halkaa waan waan ma laga geli ama maaratay eh, inta celiskii lacag ma mala dhaafsan karaa inaan waxba la soo celinini lacag uun la dhaafsado oo la yidhahda wixii ceeb baa kusoo baxdee lacagtii qayb iska soo celi arrintaasi ma banaanta hadduu samidkood arrintaa codsado ka kale ma ku qasbanya soo arki wuxuu ku bilaabay markaa marka labada mid codsado ka kale ma la qasbaya wuxuu yihi wain qaala albaa'ic ibiyihi haduu yidhahdo markii ceebtii soo baxday ana ucika alarsha war magdhow baan ka bixinayaa canil caybi ceebta ceebta dee lacagtii baan qeyb kaaga celinayaa arshi baan ka bixinaya arshigu waxa weeye wa juzء min athamani nisbatuhu ilayhi ka nisbati maa naqasa min alqiimati law kaana saliima ilayha waa qeyb kamida ah lacagtii neefka laga bixiyey oo lacagtii uga dhiganta inta ay uga dhiganta nusqaanta ceebtu keentay qiimihii guuda neefka ama shayga sod halkaas arshiga oo saas waa qeyb kamida ah lacagtii neefka shaygan laga bixiyey oo uga dhiganta lacagta guud inta ceebtu ay ka dhintay qiimaha neefku intay qiimihiisii guud uga dhiganto masalan waxaad iibsatay gaari baad iibsatay toban kun baa lagaa siiyey kadib baad ceeb ay ku soo baxday ceebtii markay soo baxday dee laarki gaarigeena ceebtaa uu leeyahay daxal ha noqda ama wax kale ha noqdaane maxaa loo yeedhi dilaalintii baabuurtaa loo yeedhi gaadhigan oo bilaa ceeba qiimeeyaa la odhan gaarigan oo ceebtaa aan lahayn oo modeelkaasoo oo sidaas oo sidaas oo sidaasa ah, maxaa la kala siistaa gaadhigii markay saa weegeen iyay yidhaahdeen waxaa la kala siistaa labiyo toban labiyo toban kun meelahaasaa la kala siistaa waayo markuu ceebta leeyahayna ka warrama ceebta ahaa toban kun unbaa la kala siisanaya marka ceebta la ogaado gaarigaa waxaa lagu iibsan karaa waa toban kun iyaguna maxay la kala siisteen toban kun waad kala joogtaan miyan odhanaynaa maya maya waad kala joogtaan ma odhanayno waxaa la odhanayaa okay tobankan kun labiyo tobanka booskoodii bay joogaan ilain markay kala iibsanayaan ceebtan daraaddeed intan umay ridin oo ceebtii isla garteen ceebta daraaddeed qiimo dhimistan umay samayn soo ma markaa tobankan kun waxay joogtaa booskii labiyo tobanka kun deetana waxaa la odhan labiyo tobankii kun ceebtii maxay la kacday laba kun oo u dhiganta sudus lix meeloodow labiyo tobankii kun labada kun maxay uga dhigmayaan de waa marka lix meelood labiyo tobanki kun loo qaybiyo meel ahaan khalaas tobankii kun baynu u imanaynaa lix meelood baynu u uqaybinaynaa lix meelood iyaynu u uqaybinaynaa markaa de meeshiiba kun iyo toddoba boqol oo dhow bay noqonaysa soo ma kun iyo haddana de afartankii markaad lix uqaybiso afar kunbaa soo haraya afarki markaad lix uqaybiso de lix boqol iyo iyo googo kun iyo lix boqol iyo googo uweyn a kun iyo todoba boqol oo dhow kun iyo lix boqol iyo iyo lixdameeye de haddana a kun iyo lix boqol iyo dhowr iyo lixdan bay noqonaysa ilan four four ba haddana so harayso six baa sii badanay marka kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan ayuu suduskii noqday soo ma intaasaa la ninka u celi marka haddii arshi la xukumo haddii arshi la xukumo intaasuu noqonayaa arshigi oo markaa deetana gaarigii wuxuu soo fadhiisanayaa sideed kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon taasuu soo fadhiisanaya haddaba arshigu waa waxa waxaad tegaysaa qiimihii guud isagoo bad qaba shaygii haddana isagoo ceeb leh intii markaa isdhintay baad eegeysaa boqolaydaad ku eegeysaa intay soo baxday qiimihii la kala siistay ee thaman baa laya marka thaman iyo qiima way kala duwan weliga ayaala markaad kitaabulbuyuuc iyo axkaamta ku jirto thaman iyo qiima ayaa kala jira ha isku qaldin thamanku waa wixii la kala siistay labada qof waxaan ay ku heshiiyeen maxaa la yidhaahdaa thaman baa la yidhaahdaa waxaa caadi ahaan qiimaha suuqee secra suuqee suuqa uu ka joogana maxaa la odhanaya qiimaa la odhanaya kaana qiima marka imika labiyo tobankan kun aynu ku qiimaynay maxay noqonayaa waa qiimihii kan kuna lakala siistayna waa thamankii marka markaad qiimihii kasoo saarto inta isdhimaysa ayaad thamankii kusoo noqonaysa oo deetana isagana boqoleyda intii oo kale aad kaga jaraysa saas wey haddaba waa in qaalal qaala iibiyihii baa yihi gaariga iibiyey daxalkuku soo baxay ana uctiika alcarsh war arshi baan bixinaya kun iyo lix boqo sad muxuaha lix boqol iyo lix iyo lixdankaan kuu celinaya canil caybi ceebtan markaa eh, maaragtay eh, soo baxday e eh, gaariga ha soo celinin oo kaama celinaya waxaan ku siinaya arshiga bu war gaariga iga celi may kaama celinayo waxaan ku siinaya arshiga lam yalzamhu qabuuluhu mushtariga iyo iibsadaha kuma waajib ah inuu ka yeelaa iska diidi karaa war waxaagan daxalkala haysu ohanay aniga waxba arshina ha iisoo celinin xaq buu uleya inuu sidaa yihahdo lagu qasbi maayo inuu yeelo la ydhahdo ninku waa ka lacagtii kuu celinaye ka qaab kuma qasbana dhinaca kale ka warrab wa in taalaba almushtari iibsaduhu hadduu codsado bil arshi arshiga in la siiyo baayicii buu yimid gaarigii daxal buu leeyahay de waxaan doonayaa inaad arshiga ii celiso baayicu ma ku qasban yahay inuu arshi celiyo wuxuu yihi lam yalzam ilbaayica may kuma qasbana muxuu iska odhanaya adu doono iska soo celi wax arshoo lagu celinayaa ma jire soo celi lacagtaadoo dhamaystiranna qaado annagaa toban kun dib u siinayna haye de markaa inaad iska haysata iyo iyo inaad markaa de soo wada celiso waxba kama dhexeeyaan lam yalzam ilbaaica marka baaicii laazim kuma aha inuu ka yeelaa waay taa garana marka dhinac uu codsigu ka yimaada dhinacii kalena uu diidan yahay axkaamteeda garana hadday isku waafaqaan ka war oo isla gartaan in arshigii la kala qaato waa in taraadaya hadday isku waafaqaan calaa akhdi larshi war gaarigii daxalkaasaa kusoo baxay maxaynu yeelnaa de waxa weeyaan aynu eegno arshigii haye waa la qiimeeyey sidii sudus baa la kacay waayo kun iyo lix boqol iyo lix iyo lixdan lixdankaa weeyaane de intaasunii soo celi iyo waayahay bay is yidhaahdeen heshiiskoodaasi sax ma yahay faqad qiila waxaa la yidhi yajuusu arintaasi way banaan tahay maxaa yeelay de iyagunbay dhibaatadani ka dhexaysay hadday iyagii intan inay isu celiyaan garteen de wax mushkiladii meeshii ma taalo waxaanay la mid noqonaysaa masaladu masalooyin soo socdo iyagaba arshi aynu xukumi doonno kaasi xaggaasuu la mara wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa yajuus bay waxaa heshiiskaa ay galeen heshiis baatila oo waa maxay xaguu ka eegay wuxuu ka eegay khiyaar baa la iibiyey bule khiyaarna lama iibiyo ninkan khiyaar raddi bilcayb baa usugnaaday inuu awood buu helay ah celin awooddii baa laga laaluushaya war haygu soo celinine inta yar qaado deetana nin markaa xaqii sharcigu uu siiyey laga laaluushayo oo wax waxaan la kala iibsanayaana uu shay macnawiya yahay aanu ahayn wax dee maaragtay iib gala sida khiyaaru majliskii oo kale iyo khiyaaru shardigii oo kale iib ma galaan dee khiyaaru radi bilcaybna kuwaasu buu la mid yahayo iibmageleyo ayaa markaa uu leeyahay kaasaana muctamada in arrintaasi isku raacidoodaasi aanay waxba ka soconaynin haye maxay samaynayaan marka ha fasakhaan horta markay fasakhaan dib ha u kala iibsadaan mar labaad bay dib u kala iibsan laakiin kii hore un baynu socodsiinaynaa oo arshi baynu isu celinaynaa halkaa waxaa ka imanaysa bay leeyihiin khiyaar la iibiyey khiyaarna lama iibiyo waay wuxuu yihi wain ishtaraa cabdayni fawajada biaxadihimaa cayba raddahu waamsaka alaakhara fi axadi اlqowleyn wain ishtara hnaani ayb caynan fawajadaa biha cayba jaaza liaxadihima an yarudda nasiibahu duna alaakhar halkan laba masalo oo hoos imanaya tafriiqu safqa wixii marka ceeb lagu arka in la kala qaybiyo qeybna la celiyo qeybna la deysto ayuu ka hadlay wuxuu yihi wain ishtaraa cabdayn laba addoon hadduu isla iibsado oo lacag qura uu ka bixiyo wey fawajada biaxadihimaa labadii mid uu ku arko cayban ceeb raddahu isagoo isaga ayuunbuu celini wa amsaka alaakhara ka kalena wuu iska haysani fii axadi lqowleyni laba qowloo masalada ku sugan midi siduu leeyahay qowlka kalena muxuu leeyahay may ama wuu wada haysan ama wuu wada celin laba kitaab baad isku iibsatay oo maarata waa la isugu kaa qabto isku soddon dollar baa lagu labadiba isku soddonkii kusoo qaadatay laguma kala sheego warka la wa inta lama odhan markaa safqa qura weyn waa iib qura deetana hadhow baad kitaabadii mid baad ceeb ku aragtay xaashiyada cadcadun baad aragtay oo masaxanba waa celis baa tidhi kani ma kaa keliya inaad celisaad xaq u leedaho lacagtiina inta la qiyaaso intii isaga ku soo beegnayd laguu soo celiyo oo taqwiimkii aynu galno mise xaq uma lihid adeer inaad labadan kala qaadee mar haddii markii horeba laysku qabtay imikana inaad sidaa ku wada haysato waxbana aan lagu celin iyo inaad iska soo wada celiso od soddonkaagii doolar oo dhamaystiran qaadato ayuunbaa kuu furan miyaynu odhanaynaa wuxuu ku yidhi qowl baa wuxuu leeyahi wuu kala qaybin karaa maxaa yeelay dee labadan shay waa laba shay oo gaarkooda loo kala iibiyo laba kitaaboo mar walba isku sidkan uni dee ma jiraan mid kastaba gaarkiisa wax loo iibin kara weeyaan laba addoon markay yihin waa saas oo kale laakiin hadduu shay qura ahaan laha neef geela hadduu ahaan lahaayo keligii deetana lugihiisii mid kamida ceeb ku arko de xaq u yeelan maayo inu ihahdo lugtaa laiga celiyaa ma taasi suuragalma maxaa yeelay dee waxa weeye wax la kala qaybiyey marka la iibinayo ma aha laakin labadan kitaab iyo labadan neef iyo labadan gaadi iyo labadan guri de wax la kala wada qaadi karo mid walba gaarkiisa loo iibin karo weeyaan maadaama ay saasi banaanay imikana sidii unbaa qofkani xaq uleeyahayo inuu markaa mid walba xukunkiisa kii bilaa ceebta ahaana xukunkii luzuumulbayciisi uu qaato kii ceebtu ay ku soo baxdayna uu markaa de radubilcaybkii uu qaato way furan tahay oo way banaan tahay muqawley qawlka laakiin muctamadkii wuxuu leeyay may ma lama qaybin karo maxaa yeelay raddu bilcaybka waxaa loo sharciyeeyey lidafci darari can ilmushtari ninkan iibsadaha abaa ah dhib laga ilaalinayay oo ceebtani de ay dhib ku haysay soo ma kala qaybintiina iibiyihiibaa dhib ku haysa abaal oo inuu ninkan iibiyihii labadan isku socodsiinayey yaa laga yaaba markaa kala qaybintiina isagiibay dhib ku keenaysaa iyadoo markaa iibsadihii dhib laga ilaalinayo in iibiyihii dhib loo geysto dee ma aha shareecadu sidaa daraaddeed qawlka kalea markaa muctamadahe odhanaya ama wuu isla celin ama wuu wada haysan laakiin laga yeeli maayo inuu midna waan haysanayaa ihaa midna waan celinayaa waaya wa haddaan dee laysku waafiqin lakin haday isku waafaqaan inay saa u kala qaybiyaan ila baaicun baynu dhibaatada ka ilaalinayne haduu isagu yidhahdo dhib ma lehe kanun iska soo celi way ku heshin karaan iyada wain ishtaraa cabdayni fawajada biaxadihimaa cayban labadii mid buu ceeb ku arkay raddahu wuu celin keligii wa amsakal aakaraka kalena wuu iska haysan fi axad lqawleyni labada qawle masalada ku jira mid ahaa lakin qawlka kale muctamedki muxuu leeyahay taasi xaq uma laha haddaanu baaci waay marka nas imaam shaaficiy oo qawlkan sheegaya in la kala qaybin karaana waxaa lagu xambaaray waa markay isku raacaan ee baaici uu yihahdo dhib ma lehe igu soo celi kaa keliya wain ishtaranaani waa ta suuradeedii labaad haddii ay laba isla iibsadaan caynan shay qura fa wajadaa ay ku arkaan bihaa cayban ceeb ku arkaan jaaza liaxadihima labada mid baa ay u furan tahay an yarudda nasiibahu inuu qeybtiisa iska celiyo duuna alaakhir iyadoo kii kale aanu celinaynin wey laba nin baa gaari isla iibsaday toban kun bay siistay midba shan kun buu bixiyey de markaa way isla leeyihin si siman bay gaariga u wada leeyihin gaarigii baa ceebi kusoo baxday deetana midig wuxuu yidhi anigu ma ma rabo ma haysanayo wa iga celis kii kalena wuxu raan iska haysana ka aan iska haysan ba yidhi dee khiyaaruradigiisi dhac ila inaan iska inu iska haystaabu damcaybe kan kale keligii ma celin kara ha muxuu celinayaa qaybtiisi oo qaybtiisu waa intay waa gaariga nuski isaga iyo kanaa shuraaka ku ahaa soo maha imika kan saaxiibkii iyo iibiyihii baa shuraaka noqonay kan iibsaday ee maarata isagu yidhi aynu iska haysan iyo iibiyihii hore iyaa gaarigii shuraaka ku noqonaya oo labadii iibsada mid baa meesha ka baxaya arrintaas iyadu way banaan tahay oo soo nagii imika lahayn yaan baayaca wixii laga kala qaybinin waxaynu leenahay halkan isagaa laba nin oo kala rabitaana oo midna aan ka kale lagu qasbi karin rabitaankiisa gaarigiisa ka wada iibiyey miyuu mid si gaara uga iibiyo isaga ayaa markaa arrintan gale laba nin oo aan isku raqbad ahayn oo de mid walba waxa weeyaan da da danihiisa gaarka danihiisa u gaar yihiin isagaa gaarigiisa ka wada iibiyey marka hadduu labadii mid ahaani ku soo celiyo kii kalunbuu shuraakala noqonayaayo ay gaarigii isla yeelanayaan weeyi wain ishtaranaani markaa waana halkii aynu odhan jirnay tatacadadu safqatu bitacadudi lmushtari safqadu haddii ay mushtarigu uu mutacadid iyo u tiroobo waxaa laga soo qaadayaa iibab kala duwan in gaarigan nuskina aad mar iibisa nus kalena aad mar iibisa baa laga soo qaaday laba iib oo kala duwan uu yahay wain ishtaraanan laba hadday isla iibsadaan caynan yani waaxidatan shay qura fawajadaa bihaa cayban ceeb ku arkaan jaaza liaxadihima an yarudda nasiibahu waxa u furan inuu mid ahaani qaybtiisa celiyo duuna alaakhari iyadoo kii kale aanu intiisii celinaynin weeyi sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamedi wallahu aclam Eh, wuxuu leeyahy tafaasiisha meesha eh, usuusha lagu sheegay xaggii dhirta unbaa tafaasiil badan lagu sheegay laakiin dhulkii tafaasiil ma yeelanaya wax tafaasiil oo uu yeelanaya kuma ogi eh, warshadahan iyo de waxaan ad sheegteen hadda dhiskii un bay gelayaan de lakin warshad meesha un ku rakiban iyadu tahay in laga furfuro loogu talagalay taasi xaggii zaracoo kale ay noqonaysa iibkii haddii lagu kala noqdo dilaalkii lacagtii ma soo celinaya xagguu ka soo celin isagu shaqadiisii u qabtay isagu shaqadiisii qabay kol hadduu shaqadiisii qabtay ujuuladeediina wuu leeyay idinku is ka noqoshadaa dib uga noqoteen waxa idinka idin yaa way hawl isaga utaalla maaha